أن تحل ما لم يخالطها الذي أخل تحريم عين والربا أو الغرر أو شرط ما لذين أدى في النظر فتلك أسباب فساد ما جرى ورب منهي لأمر آخر محرمات العين كالأنجاس يحرم بيعها بلا التباس من ذاك بيع الخمر والخنزير وميتة سحت بلا نكير وكل زبل بيع عن ابن القاسم والحنفي يبيع غير الآدم كما يبيع الزيت إن تنجس ولم يصحح بيع ألبان النساء وبيع كلب عند غيرهم تنى وقال سحنون يجوز إن نفع وعن أبي هريرة في الهرة كراهة البيع ومعه الزمرة ثم الربا في البيع أو في الدين وفي البيوع جاء على نوعين نسيئة بالاتفاق حرم والفضل فيه, الحب فيه الخلف للحبر انتمى في الجنس يمنعان والنس أمنع فيما بعلة الربا قد جمع وجوز التأجيل في الجنسين ابن علية سوى النقدين ستة أصناف بنص فاقتصر أتباع ظاهر وغيرهم عبر في علة النقدين قل أثمان والحنبري خالف والنعمان لديه ما للوزن فيه ما جرى قالا وفي الأربعة الكيل يرى للشافعي طعم وقد من قال أن يوزن المطعوم أو يكال ومالك يقول قوت مدخر وقيل يكفي الثاني والخلف انتشر وفي النساء مالك كالشافعي وزاد في متحدي منافع لا نسأ مع تفاضل ولا نسى للحنفي حيث ما تجانسا وعنده التعيين عن قبض كفى في الباب لكن ذاك في الصرف انتفع والبر والشعير جنس فرد لمالك وغيره يرد واللحم أجناس فللأصل يرد والشافعي عنه أنه اتحد ومالك على ثلاث قسما طير وذات أربع وما بما ولا تبع بالحيوان لحما وجوز النعمان هذا جزما ومالك راعى له حكم الربا فاحكم له بما علمت مذهبا والمنع عند أحمد حيث شري بحيوان جنسه فحرري ولا بحب طحنه وأذينا الأصبحي وقيل ذا وزين ولا تحيل صنعة عن جنس ومالك والحنفي بالعكس ولا يباع يابس برطبه إلا لدى النعمان قال بع به واستثنيت عارية على الشجر خمسة أوسق بخرص معتبر فبع بتمر قدره من الرطب وهكذا للشافعي في العنب ومالك أطلق فيما يدخر وخص مبتعا بمالك الشجر والقبض عند غيره معجل وهو إلى جذاذها يؤجل وكل ذا للحنفي باطل لأنه لا يعلم التماثل ولا يجوز رطب برطب ونحوه للجهب ذي المطلب ولا تجوز عجوة ودرهما بعجوة أو فضة أو بهما ووسطا بأردأ وأجودا وجاز ذا الأخير عند أحمد وجوز النعمان كل ذي الصور إن وجه تصحيح بتوزيع ظهر كمالك في مذهب بذهاب إن حلية لم تعدل ثلثا فاحسبي ومن أعشر ما باعه ما لم ينل ثمنه بجنسه نقدا أقل والشافعي يجيزه فإن يعب جاز الشراء والمالك فيه الضرب وإن تكن إقالة فمالك سبيله في الاتهام سالك ولا يجوز الوضع بالتعجل ولابن عباس خلافه انقل لكن يجوز أخذه لبدل معجل عن حقه المؤجل والشرط عند مالك والحنبل في بدل الأثمان أمن الحيل فلم يجز عن ثمن المطعوم akhdu الطacaami liriba اlmawhuumi kitaabu اlbuyuuc ashyaau fi dimati aw acyaanu maa yushtaraa wahaakada alasmaanu muqadimo yar baa markaa buyuucda ku bilaabayaa oo qaabka waxyaalaha la iibsanayaa sida ay kale yihiin iyo suwarta ay leeyihiin uu ehm, ka bixinayo kolley inta halkan ku sheeganna bidaayatulmujtahidka in ka badan baa ku sheegnayd oo ehm, sarfi goormaa la odhanaya muqaayado goormaa la odhanaya iyo waxyaalahaas laakiin badankeeda maadaama axkaam fara badan aanay ku tacalluqin sarfigan axkaamtiisa halkan ay ku imanayso nadmiga laguma sheegin laakiin wixii axkaamta ehm, saamaynta badan ku lahaa qofku markaa uu ku suuraysanayo unbaa la sheegay wuxuu yihi ashyaau fi dimati aw acyaanu maa yushtara maa yushtaraa waxaa la iibsanayaa ashyaau fi dimma waa waxyaalo qofka dimadiisa ku sugan oo aan cayinayn aw acyaano ama wax cayiman wey ashyaadaad iibsanaysaa waa labadaasu inaad qofka uun dimadiisa aad saarayso ad leedahay waxaasaan kaa rabaa oo aanadu wax markaa farta aad ku fiiqday oo gaarihii aanu jirin laakiin waxaad tidhi maalan toban kiishoo sankoraan doonaya inaad iga iibiso markaa toban cayiman maa siiyey qadarkii waad sheegtay kan waad sheegtay jinsigii waad sheegtay laakiin dee boqolaal kiish baa meesha yaalle toban kiishoo gaara maad magacaabanin kaa maxaa la yidhaahdaa shayun fidima baa la yidhahda aw acyaanu amaba waxaad cayintayoo waxaad tihi tobankaa kiish baan anigu doonaya inaan iibsado tobankaa ileeyihiin markaa markii aad wax ku fiiqda gaar ah mucayan buu noqonayaa markii aad qofka u tiraa waxaasaan kaa rabaana waa shayun fi dima baa la odhanaya axkaamtana saamayn aada u badan ayay axkaamta baycana ay ku leedahay arintaas marka marka fartaa tufiiqdo dee waa suuradaynu ku soo dhoweynaynaa way dhici karaysaa shayga isagoo mucayana inaan farta lagu fiiqin kiishsoo koroo qofka gurigiisii yaalla baad ohan kartaa kiishsoo kor aan gurigii ii yaalla oo tirahda kaa iga iibi mucayan buu noqonaya ila waxaad iibsatay waa farta kumaad fiiqino duniyo ma yaallo laakiin waxaad ka wada hadashay waa kiish gaara oo meel gaara yaallo oo cayiman weeye wuxuu noqonayaa markaa baycu mucayanin buu noqonay haddaad laakiin qofkii ku tirahdo kiish sonkora iga iibi marka muxuu noqonayaa kiishkaasi waa fii dimmatihi isagaa meeshuu doone ka keenaya halkanuu kaaga qaadi karaa kajaadkiisuu kaaga soo saari karaa gurigiisuu ka keeni karaa kaa waxaa la odhanayaa waa fii kan kalena mucayan baa la odhanaya haddaba wuxuu yidhi maa yushtaraa waxaa la iibsanayaa ashyaau fi dimmati waa waxyaalo dimada baa'ica ku sugan oo laga doonayo aw acyaanu ama waxyaalo cayiman oo gaar marka waxa weeyaan farta loogu fiiqay kaasi waa mabiicii wahaakada alasmaam wixii wax lagu iibsanayna waa saasoo kale oo isaguna ama waa wax cayiman ama waxa weeyaan wax dimada ku sugan oo haddaad gaari iyo guri aad isku iibsanaysaan gurigan gaariga iiga ii ama iigu beday waa iib muxuu noqonaya marka mucayanu bimucayanin weeye waa wax mucayana oo wax kale oo mucayana lagu iibsana waxaa kaluu noqon karaa lacagtu waxay noqon kartaa shay fi dima amaasiman fi dima buu noqon karaa kolkaad leedahay guriga maarata waxa weya lixdan kuniga toddobaatan kuniga si kun iyo lixdan kun maad cayineen dimadaaday ku jiraan adigu baa lagaa rabaa inaad keento meeshaa doonto aad ka keenti waa markaa amanun fi dimma haddii aad lacagtii intaa soo saarta tirado lixdan kaa kun gurigayga iga iibi istirado lixdan kaa kun baan kaaga iibiyey amankiina waa mucayan gurigiina waa mucayan laakiin waxaa fuqaadu isku khilaafayaano tacyiininta sanankaa naqdiga alla tacyiiniyey macna ma samaynaysaa mise macna ma samaynayso iyadu waa arin ay fuqaadu ku kala duwan yihiin oo xanafiyadii oo kale iyo maalikiyaduba waxay leeyihiin sananku gurigiinu haddii lacag wax ya naqdi uu yahay sidima unbuu ahaanaya magacawgan aad magacawday macno ma samaynayso ashyaau fi dimati aw acyaanu maa yushtar maa yushtara wixii la iibsanayay alaabta ah silcada ahaa ashyaau fi dimati waxyaalo dimada ku sugan weey aw acyaanu ama waxyaalo cayiman farta lagu feego wahaakada alasmaad wixii lagu iibsanayeyna waa saasoo kale marka maxaa ka soo baxayo suwar baa ka soo baxaysa fadimatun bidimatin aw cayn suurada koowaad dimatun bidima wax qofka dimadiisa ku sugan baayica oo eh, lagu iibsanayo wax mushtariga dimadiisa ku sugan laba kiishoo sonkore iga iibi konton doolarna iga sii maalan markaa kontonkii dolarna waa fi dima labadii kiishna waa fi aw cayn ama dimatun bicayn fa dimatun aw caynin tani dimadan dambe ku tahay dimatun bicayn wax dimo ku sugan oo lagu bedeshay wax mucayana iyaduna waa suuro wa bihima alcayn cayntiina iyaduna dee labadaba way noqonaysaa iyaduna cayntii labadaba iyaduna waa lagu bedelan karaya caynun bidimayo iyo iyo caynun bicayn markaa afar suuro oo laba laakiin ay isu noqonayaan baa soo baxaysa saddexdaas suuray noqonaysa biayri mayni been la'aan yani intaas weeyaan haddaba wuxuu yidhi wa kullu daa suwartaas oo dhan haddana yunsau aw yunajazu waxaa dhici karaysa mid waliba inuu yahay mid markaa muahar ah oo dib laga qaadanayo ama wuxuu noqonayaa mid munajaz ah oo bayciis uu munajas hadda la rabo xaalli ah ama muajal buu noqonayaa ama xaalli markaa dee suuro markaad markaa labadan haddana ad ka dufato lix suuray sii noqonaysa haddaba wuxuu ku yidhi wannasu fi lacyaali laa yujawizu dibdhigga nasiicada waxyaalaha mucayanaadkaa lagamaba ogola oo cayntii inay noqoto muahar lama ogola oo tiraahdo gaariga waan kaa iibsaay gaariganaan kaa iibsaday bil kadib intaasaan kaa siistay bil kadib buu milkigaya soo gelaya lama ogol fuqahaduna way isla ogolyihiin keliya waxay isku khilaafaan haddaan kaa iibsaday imikaanu milkigeega soo galay adigoo leh ma odhan karaa qofku aan usbuuc sii wata iyo aan bil sii wata iyo sidaa ma dhihi karaayo istinaau lmanfaca iyadoo laakiin milkigii imika u xasilay oo iibkii imika uu dhacay taa murankeedu wuu inoo iman doona laakiin iibkeedu waa inuu hadda dhacayo oo milkigeedii uu hadda wareegayo in la leeyahay waxaan milkiyi doonaa bacda shahri ama bacda usbuuc ama bacda kada lama ogola oo acyaanta alacyaanu laa taqbalu ta'jiil bay sababtoo ah qararkeeda adagoo bayculhararkiiyay gelaysaa ila wixii waa shaygaa mucayankaa ma ogin mustaqbalka wax ku dhici doona in berriba balaayo kale ku dhacdaa laga yaabo laakiin wixii dimada ku jiraa de isaga waxba ma gaarayaan qofkii oo cayrooba mooyaane kolkaad leedahay laba kiishig oo sokoraan kaga rabaa dee laba kiishoo markacidina ma xadayso tuugna ma xadayo cidina ma daadinayso ila wixiiba maaha wax cayiman markaa saasuu uga darariyad yahay waxaa dimada ku jiraa marka xagga taajiilka la eego wixii mucayanka ah wnasu fi lacyaan waxyaalihi haddaba acyaanta ahaa digdigooda laa yujawazu lama banaynayo iyadu tajiil ma aqbasho wاdaynu bاdayni ban yakuuna nasii'atayni lam yajuz yaqiina wadaynu bidayni in dayn dayn lagu iibsado maxaa loogala jeedaa bian yakuunaa nasii'atayn in labadii dhinacba ay nasiica noqdaan acyaanba maaha labadiiba waa fi dima laakiin labadiiba nasiica laga dhigay oo muajal baa laga dhigay iyaduna lam yajuz yaqiina si yaqiina taasina uma bannaa oo laba kiishoo sankarood berri ii keenayso ama laba kiishoo sankarood bil kadib ii keenaysa baan kaaga iibsaday konton doolaro maalan aan aniguna usbuuc kadib ku keenayo ama aan laba bilood kadib ku keenayo inaad tiraahdo oo isna konton doolar kugu yeesho adna aad laba kiish ku yeelato marka isagiina dayn baad ku leedahay isagiina adigiina dayn buu kugu leeyahay waa daynun bidayni taasina yaduna fuqahadu way isla ogol yihiin ma banaana wadaynnahyina ugu saaro lakin xadiisku waa daciif lakin calayhi alcamal nahaa can bayci ilkaali bilkaali waxla wax faa'iidooo ku jirtaanu ma jirto ma yihahdeen culammadu waa un keliya shaqlu dimmati bidayn labadii dimaba dayn unbaa la saaray waxla wax la faa'iiday ma jirto markaa iyaduna ma bannaan wadaynu bidayni dayn in dayn e, lagu iibsado bian yakuunaa nasii'atayn suuradu wax weeyaan inay labadiiba nasiica noqdaan labadiiba ay mu'ahar yihiin iyaduna lam yajuz yaqiina si yaqiin ah, oo ma bannaane xaaraan intaas markaa waa iska muqadimo guud weli muqadimadii baa laakiin sii socota wuxuu yihi walaslu fi lbuyuuci an taxila buyuucda waxa u asala inay xalaal tahay waaxala allaahu lbayca waa ka ilaahay subxaana wa tacaala maa lam yukhaalidhaa haddii aanu soo dhex gelin alladii akhalla wixii xalaalnimadeedii dhaawacay ee ikhlaalka ku sameeyey ee fasaadiyey deetana wuxuu yidhi taxriimu caynin wariba aw ilgharar aw sharطu maa lidayni addaa fi nadar aladii akhlagii baa laga bedelaya taxriimu cayni shayganoo cayntiisu ay xaaraan tahay ayaa mukhilkaasi uu noqon karaa wariba ribadii oo meesha soo gashay baa mukhilkaasi uu noqon karaa aw ilgharar ama harar buu noqon karaa hararkuna waa wixii oo madmadin ku jiro oo aan caddayn amaba se ka afraad sharu maa lidayni adda sharu maa wax in la shardiyo addaa keensanaya qofka gaadhsiinaya lidayni labadan dambe ribadii iyo kararkii fi nadari marka markaa loo fiirsado markaa ibnu mushti ayaa wuxuu ku soo koobay waxyaalihii markuu u fiirsaday buyuucda xaaraanta ah cilashii loo xarimay ayuu intaa ku soo uuriyey oo isaga markaa fiirsigiisii iyo eegmadiisii markuu eegay wuxuu arkay ama waa caynta muxarama amabase riba ayaa meesha ku jirta ama harar baa ku jira ama shardi labadan dambe mid ahaan keensanaya yaan marka hore lagu baraaruginbe ayaa ku jira intaasuunbaa inta badan ay cuquudu faasid u noqotaa buu yidhi fa tilka asbaabu fasaadi maa jara taasaa waxay tahay afartaas asbaabta wixii dhaca ee buyuuc ah fasaadkeeda waxa u sababi waa afartaaso wa ruba manhijin liamrin aakhara waxa badan waxyaalo laysu diiday oo arin kale oo aan afartan ahayn laysugu dayay sida de maalintii jumcaha oo kale dee intan dhibba u noqon maayo arin kale ayuu markaa isagu salaaddii faralkaad in laga mashquulayaa ayuu kaa isaga loo xarimay fasaad ma keensanayaa mise ma keensanayana de isagana waata khilaafkeedu uu markaa eh, inoo iman doono insha allahu tacaala albeycu calaa beyci aafiis baa lamida iyaduna halkan u noqon mayso oo ukhuwadii bay dhaawacaysaaba iyadana loo xarimo marka waxyaalo kalena way jiraan laakiin fasaadka laysku raacsan yahay inta badan waxaa keenaa <clears throat> waa intan haddaba kuwiiaba ka xabadxabad loo qabanaya muxaramaat ulcayn maxaa soo gelaya ribadii iyo aradkii iyo maarkaas iyo shuruudii bayca ashuruud fi lbayc muxaramaatulcayn waxyaalihii haddaba cayntoodu ay muxaramka ahayd ee caynta tahriimkeedu fasaadka keenayay kalanjaas waa sida waxyaalihii nijaasta ahaa wixii nijaasta ahaa sideedii bay xaaraan u tahay nijaasadii baktigii oo kale dee maqsuudkeedu akli iyo cunidu buu ahaa cunidiina xaaraan bay ka tahay markaa lala hiibin yaxrumu baycuha bilaltibaas in la iibiyaa waa xaaraan labsi la'aan waxyaalihii muxaramaatulcaynka ah waa khamrigii waxa weeyaan meytadii waa asnaamtii kuwaasi sidooday xaaraan u yihiin marka in la iibiya muxaramaatulcayni yaxrumu baycuha bilaltibaasi weyaan kalanjaasadu waa miaal iyadoo la ysuna waafaqsanaa nijaasada laysuma waafaqsan lakin wixii muxaram ulcayn fi jumla in la iibiyaa inaanay banaanayn oo waxa maqsuudkiisii dhammaaba la xarimay markay leena waxyaalaha xaaraanta ah dee wax waliba waxa dhici karta dhinacan inuu xaaraan ka noqdo dhinacan xalaal ka noqdo laakiin waxaa laga eegayaa shayan maqsuudkiisii khamriga maqsuudkiisu muxuu aha in la cabo in la cabadiibaa xaaraana markaa iibkiisii xaaraan buu noqonay baktiga haddii markaa maqsuud laga qaadana maqsuudkiisu hadduu xalaal noqon lahaa in la cuno unbay noqon lahay marka baktigu waa xaaraan waa markiiba xukunkan waa xaaraan iyo waa xalaal ku dhacaysaa shaygan maqsuudkiisii marka waxa maqsuudkiisii uu xaaraan noqday waxaa asal ah in markaa iilkiisuna uu xaaraan yahayo in allaha idaa xarama shayan xarama amanahu hadduu ilaahay uu xarimo amankiisana wuu xarimaya markaa kaasa asal marka anjaastii nijaasooyinkii fi ljumla jumhuurku waa xaaraan bay leeyihin qolyaha xanafiyadu iyagu xukunka najaase kuma xidhaa waanaynu arki doonnaa wax badan inay fasaxayaan min daaka waxaa ka mid ah waxyaalaha markaa xaaraanta noqonaya bayculkhamri khamriga iibintiisii waa xaaraan bilijmaac waalkhinziiri doofaarka iibintiisii waa muxaram bilijmaac wa maytatin suxtin baktigii xaaraanta ahaa inay bakti xaaraan ahayn baa jire baktigii xaaraanta ahaa in la iibiyaa isaguna xaaraan wey bilaa nakhiiri wax isku inkira arrintaasi ma jiro intaa waa laysla ogol yahay wa kulla ziblin bic can ibni ilqaasim markaa najaasadii waa xaaraan baad soo fahantay waxyaalihii markaa cidibanaysay najaasaadka ayaa halkan lagaga hadlay wa kulla ziblin diga oo dhan bic iibi can ibni ilqaasim sida ibnilqaasim ardaygii maali cabdiraxmaan ibni qaasim weeyaa <clears throat> laga sheegay digadii nijaasada ahayd abcan waa kuwi fuqahadu isku khilaafsan maxaa nijaas maxaa nijaasan digadii markaad macti nijaasada ahayd ibnulqaasim in la iibiyo wuu ogol yahay oo xaggii manfacadu ka eeg wlxanafi yabiicu hayra alaadami xanafigu isaguna digo oo isaguna waa ogol yahay laakiin wixii markaas xaaradii bani aadamka ahayd la iibiyo taasuubu isagu diiday laakiin ibnuqaasim in wuxoo dhan ogol yahay ayaa isaga laga sheegayaayo hadday manfaco leedahay waa la iibinaya kamaa yabiicu zayta sida xarafigu u iibinayo saliidii inta najasa hadday nijaasowdo marka intaaba jumhuurkiinay diidan yihiin fah yani qolyihii kale tan khilaafsanaa <clears throat> waxaasoo dhan macabdigadii beeraha lagu isticmaalay ee maaragtay dhulka khusuumada u samaynaysay maca taasi waa xaaraan bay leeyihin shaaficiya iyo xanaabila iyo eh, maalikiya laga reebo waxay leeyiin waxaas waa xaaraan in la iibiyo laakiin waa nooca nijaasta markaa dee digadii ariga tii locda tii kuwa xanaabiladii iyo maalikiyadii dee nijaasa kuma xukumayaan marka iyagu in kuwa la iibiyo way ogol yihiin waxaanay ogolaadeen waa daahir bay shaaficiyadu waa nijaasada ay leedahay in la iibiyaana xaaraan weyn marka miyaan xagga manfacada laga eegay marka waxaniinta xaggii manfacadu ka eegay laakiin xaggii manfacada laga eegaya waxaa diidaya markii nabiga caleyhi salaatu wasalaam shuxuumu lmeyta lagala hadla ee layidhi yaa rasuul allah waxbaa lagu qabsadaayo waa lagu intifaacaa waa kii maratawaa ka xanaaqinay waxaarayn ee haddana yahuudi tusaale ugu soo qaatay markaa in aan manfaco kale waxarigi uu leeyahay aanay anfacaynin bay shaaficiyadii halkaa ka qaatay kol haddii waxaan majlis noqday inaan loo dhowaanan oo aan la iibinayn waa lagu intifaaci karaa laakiin lama iibinayn <clears throat> iibintii waxay keensanaysaa nooc cunida laleey markaad iibiso dee lacagtiila haddana wax ku iibsanood cun marka meesha intifaacun may noqone nooc adliya ayay markii dambe ku dambaysa kamaa yabiicu zayta in tanajasa markaa saliiddii markaa nijaasta ahayd ama subagii nijaasoobay in la iibiyo iyadana lama ogola jumhuurku ma ogola waayo nabiga calayhi salaatu salaam subagii mijaasooy markii la weydiiya maarata jiirkuu ku dhex baktiyey tuura buuyi alquha wamaa xawlah markaa dee haddii la daahiri karayo ama waxaan si kale lagu maarata ay tahay waxaa baalkana ka saara isagana daahiriya oo maaragtay ama iibiya ladii dadka kale marat ku intifaac laakiin daadiya alquha dee lama yidhaahdee wixii la iibin karayo oo lagu intifaaci karayo walam yusaxix abu xaniifa ma ansixinin bayca albani nisa dumarka caanahooda in la yimi iyadana abu xaniifa waa diid eh, marka iyada dee najaase looma diida banaadamkiibaabay cunto u yihiinoo ayuu waa daahir waa laisku ijmacsan yihiin caanihii dumarku ay daahir yihiine eh, abu xaniifa wuxuu u diiday wuxuu leeyahy caadada loogama baran in dumar caanahood la iibiyo marka lam tajri alcaadatu bihi marka ma banaana buu qolyahan kalena waxay le hadii la helo oo qole cid iibinaysa la helo wax lagu diido ilan qawaaniintiida loo bandhigayaa bayca marka wax lagu diidaa ma yaallamayno wa baycu kalbin cinda hayrihi imtanac wa baycu kalbin ay in la iibiyaa cinda hayrihi wixii ka soo haray xanafiga imtanaca xaaraan buu noqday marka qolyahan kale waa kuwaas waxay leeyiin wixii in la cunaa waa xaaraan waa nijaas marka xaggi macnihii nijaasaday eegeen shaaficiyadii qolyaha kalena xurmatul intifaac bay eegeen markaa labadii qol waxay isku raacayaan inuu xaaraan yahay abu xaniifa raximah allahu tacaala isagu shaygii maadaama uu manfaco leeyahay xaggii nijaasadana ma eegayo wuxuu leeyahay waa la iilii karaa lakiin de xadiiku waa isagana ku asaxay amanulkalbi khabiis markaa jumhuurku saas yeelayn aygiina lama iilin karo maalikiyada khilaaf baa dhexdooda ka jira halkan qowlkii suxnuun baa lagu sheegay waqaala suxnuunu yajuusu in nafac hadduu wax tar leeyahay waa la iibin karaa ayaa suxnuun isaga madhabkiisu yahay ama qowlkiisu u yahay waa ardagii ibnalqaasim aygii markaa isagu ogoliyay qolyaha qaarkood maalikiyada qaar ilaaqayna waa la sheegaya markaa riwaayad baa jirta xadiidka ilaa kalba saydin aw maashiya laakiin istifnahaasi ma asahin وعن أبي هريرة في الهرة كراهة البيع ومعه الزمرة وعن أبي هريرة أبو هريرة waxaa laga soo wariyey في الهرة بصدي كراهة البيع in la iibiyaa inay makruuh tahay wa macahum sumra jamaaco na way batahay salafkiihina waa la socota abu hureyre keligii maaha markaa naha can thamani sinawb nebigu calayhi salaatu wasalaam saxiix muslimka waxaa ku sugnay asinawb waa bisada waa kuna waa bisada dibadeedaba yidhaahdo in la iibiyo inay markaa nabigu diiday calayhi salaatu wasalaam markaa jumhuurkii way fiirinayaan oo eegayaan wixii mijaas ma aabay leeyihin manfacadeediina waa iska maarata bannaan tahay oo de waa lagu intifaaci karaa bisaddi markaa waxay yidhaahdeen waa la iibin karaa jumhuurku nahyigana cala tansiih ku xambaarayaan saxaabadaa markaa karaahada laga soo wariyeyna de maadaama nebigiiba alayh sala slam uu nahiyey halkaasu waan lakiin taxriim ma gaarsiisna bayleeyihin saas inankaa jumhuurku le inu haddii la iibiyo way taqriiban isla ogoshahay madaahibta nahyu daarat aziya lagu xambaaray intaasi markaa waa wixii xaggii muxaramaatulcaynka ah markaa waxii markaa najis ah jumhuurku in la iibiyo ma ogola waxaa soo gelaya de dhiiggii baa soo gelaya oo de in la iibiyo ay xaaraan noqonayso cala almadaahib qolyaha xanafiyada madhabkooda waa lagu takriijin karaa in jawaas laga soo saaro laakiin jumhuurkii dhiiggii waa laysla ogolayay inuu najis yahay in la cabaa inaanay banaanaynna waa lagu ijmaacsan yahay oo muxaram yahay maarata akligiisii shurbigiisii marka in la iibiyo waxaa ka soo baxaya in markaa uu xaaraan noqdo kaa qolyaantee dhakhaatiirtu mararka qaarku iibiyaan markaa mushkil bay halkaas noqonaysa uma aribaa fi lbayci aw fi ddayni wa fi lbuyuuci jaa calaa nawcayni nasii'ati bilitifaaqi xaruma walfadli fiihi lkhulfu lilxabrin tal uma ariba waxay kusoo xiga tahay mucayinkii ribadii ariba aribadu fi lbayci aw fi dayn ama iibkana way gelaysaa dayntiina way gelaysaa wa fi lbuyuuci haddaba markay iibka gasho jaa calaa nawcayn laba nooc ayaa sii maartay ribadii ay iibkana way gashaa dayntana way gashaa ta daynta gashaa waa qardigo axkaamta qardiga ayaynu ku arki doonaa haddii ilaaha yidhaa midna waa arimalbuyuuco waa ta iibka gasho waa tan axaadiista badankeedu ay ku soo aroorto taa haddana iibka gelaysa ribalbuyuucahi waa laba nooc nasiiatin mid ribaa nasiiatin la yidhaahdo dibdhig mid ku timid oo bilitifaaqi xaruma si laysku raacsan yahay xaaraan u ah bilijmaac ah nusuustu waa cadaysa waalfadli waribaalfadli iyo mid xagga markaa kala badinta ah kan markaa kala badinta ah alkhulfu khilaaf baa lilxabrin tama ibn cabaas radi allahu tacaala canhuma u nisbe sheegtay oo ibn cabaas radi allahu tacaala canhuma ayaa ribalfadlida baneeyey qolyaha ka noqday ba yhahdana kii saciid ibni wuxuu le wallahi kamuu noqon intaanu dhiman afartan haddin amax noocaas ka horaanaa la joogayba waxba kama noqon marka aduu inuu ka noqdana waa soo wariya ka noqdana soo wariya bacdu taabiciinna way kabeen ilaa waqtigii imaam shaafici shaafici masale ayuu marka u ictidaariyey laakiin waxaad moodaa hadda khilaafkaas inuu iska gebagabooday oo khilaaf sii socday aanu ahayn marka ribal fadlida isagu wuxuu yidhi way bannaan tahay oo xadiid inama riba fi nasiica ahaa ayuu markaa ka fahmay laakiin de axaadiis badan ayaa ku soo aroortay in milan bimili lagu iibinayo dahabkiyo dahabkiyo fidadiyo fidadiyo alburu bilburi washaahiru bishaahiir min xadiis cubaata bni saamil min xadiis abi saciid alkhudri wahayrihima markaa jamaahiirtu axaadiistaasay qaateen wuxuu yidhi haddaba fil yumnacaani markay haddana isku jinsi yihiin wixii la iibsanayay laba shayoo isku mida ah markii isku jinsi ah beriis iyo beriis sokor iyo sokor lacag iyo lacag laba shay isku jinsiya marka la isku iibsanayo yumnacaan riba nasiicadiina waa mamnuuc ribalfadlidiina waa mamnuuc oo in labadii laysku iibsanaya isku jinsiga ahaa mid la dib dhigaa waa mamnuuc in la kala badiyaana waa mamnuuc dad beriis beriis ku bedelinayso haba kala fiicnaadaad in mid la dib dhigana lama ogola oo la yidhahdo hadhow waa ka doona in ay kala bataanna iyadana lama ogola wnas amnaca fii ma bicilati riba qad jumica wamnac inasa dibdhigii keligii manci fii ma wixii dhexdiisa qad jumicaa lagu janciyey bicilati riba cilada ribada waxaan isku jirsi ahayn oo laakiin ciladii ribada isla wadaaga iyagana dibdhigiiba xaaraan noqonaya laakiin kala badintiis waa caadi marka waa maxay ashyaadii waxaynuu qaybinaynaa horta marka hore laba ribowi iyo hayru ribowi wax ribadu gasho ribada laga hadlaya waa ribal albuyuuc ama riba duyuuc iyadu wax walba way gelaysa wax ribadu ay gasho iyo wax aanay ribadu gelin marka wixii aanay ribadu gelin saa doontaad u iibinaysaa sidoo kale wax aanay ribadu gelinayo wax ay ribadu gasho markaad isku iibinayso iyadana saa doonto shuruuddii baycee guud mooyaane baabu ribo iyadana ka baari mayse haddii labadii shay la isku iibsanaya mid aan ribaduba gelin ama labadaba aanay ribaduba gelin markaa shuruuddii iibkee caaliga ahayd mooyaane baaburiba kuma khuseey haddii labada shay laysku iibinayo labaduba ay yihiin laba ay ribadu gasho markaa saddex darajay noqonaya inay laba shay isku jinsiya yihiin deriis iyo deriis oo kale hadday sidaa noqdaan ribal fadlina waad iska baaraysa ribal nasiana waad iska baaraysa labadii midna waa inaan u dib dhicin waa in sidoo kale aanay kala badanin waa darajada koobaad darajada labaad haddii aanay isku jinsi aynay kala jinsi yihiin haddana waxaad eegaysaa oo labadiiba ay ribowi yihiin isku cillo miyay yihiin cilatu ribe miyay wadaagaan waynu sheegi doonaa cilladu waxay tahay isku cillo miyey yihiin hadday isku cillo noqdaa sida maalan bariiskii iyo sonkortii oo kale isku jinsi maaha laakiin waa isku cillo sida inoo imanaysa markaana waxaad iska baaraysaa ribalfadli iska baari mayse way kala badan karaan laakiin ribanasiia labadii mid miyaa la dibdhigay baad iska baaraysaa markaa darajada saddexaad ee u dambaysa isku jinsina way noqon waayeen isku cillona way noqon waayeen laakiin labadiiba waa rimo weyo rimadu way gashaa waxay la mid yihiin labadii aan ribowd ahayn oo kale shuruuddii iibkee guud ayuunbaad markaana aad u noqonaysaa waa sida iyadoo aad isku iibisay beriis iyo dahab oo kale isku bedelate beriiskii ribadu way gashaa dahabkiina ribadu way gashaa laakiin isku cillo ma aha beriiskana cillad gaara u gashay dahabkiina cillo gaaray u gashay ciladiibay ku kala tegeen marka hadday saas noqoto iyadana saa doontaad iibinaysaa ribal fadlina kuguma imanayso ribanna siyaana kuguma imanayso wuxuu yidhi fil jinsi yumnacaan markii ay isku jinsi yihiin labadan shay ee ribowga laysku iibinayaa ribalfadli iyo ribanasiiaba mamnuuc bay noqonayaan waa layska ilaalinaya wannas amnacan dibdhigga ribanasiicada manci fii maa wax dhexdii bicilati riba qad jumica fiimaa labadii qad jumicaa lagu jamciyey bicilati riba cilada ribada ee cilo keliya wadaagi kuwaana riba nasiicaad ka baari hadii aanay intaa midna ahayna waxba ka baari mayse wajawaza tajiila fi ljinsayni ibnu culayatin siwa naqdayn wajawaza tajiila waxaa baneeyey dibdhiga filjinsayni markay laba jinsi kala yihiin isku cilada ha noqdaan waa tan dambe oo isku cilada ay ahaayeen waxa baneeyey ibnu culayati ibnu culayaa baneeyey siwa naqdayni labada naqdi mooyaan lacagaha mooyaane laakiin wixii kale beriis iyo sokor laysku iibiyey in midkood la dib dhigo ibnu culaya wuu baneeyey istidkaarka ibnu cabdilbar ayaa ka soo naqlinaya ibnu culayahaasi tabhiidkana ismaaciil ibnu culayaabuu ku magacaabayba ciddii markaasa ka dambaysana isagunbay kasii qaadatay haddaba ismaaciil ibnu culaya dee imaam weyno aimadii muslimiinta buu ahaa oo muxadis ah aimadii xadiiska waaba shayfi imaam axmediyo fiqi badanna lagama soo naqliyo fiqiga laga soo naqliya wuu kooban yahay waxaa jira kuwu dhalay oo ibraahim la yidhaahdo ibnu ismaaciil oo kutub badanoo fiqiya ah qoray oo muctasili ahaa aadna marka waxa weeyaan imaam zahali isagoo cibaaraadkiisu inta badan ay la difan yihiin isaga waa jahmiyu shaytaan buy marka ninkaasi isagoo kutub badan oo fiqiya uu qoray ibnu cabdilbarna waxaa muuqata inuu markaa kitaabka ibnu culeye ka soo naqlinayo waayo cibaaradiisu sidaa u dhigan tahay tamhiidka oo kale wuxuu leeyahay yani waxa wey nasa caley fii kutubihi kutubtiisiibuu si nas ah ugu sheegay buu leeyahay markaasuu haddana wuxuu sii odhanayaa hadal uu kuma durayo oo uu leeyahay waismaaciil bnu culayata hada lahu shuduud kaiir wmadaahibu cinda ahli الsunati mahjuura walaysa qowluhu mima yucaddu khilaafan marka waxay u badan tahay ninkaasi inuu ibraahimkii ahaa ee aan imaamki ismaaciil aanu ahayn qodobadan sheegnay daraaddeed fiqi badan lagama soo guuriyo kutub fiqiga uu qorayna lama sheegin shuduud badan oo laga soo guuriyana isaga ma jiro markaa ninka shuduudka lagu yaqaanay isaga iyo asam inta badan waa kuwa israaca alasam wabnu culay ka inta badan waa macalinkiisi abubakar alasam ninkii lugooyey weeyaan markaa inta badanna fiqiga waxyaalahan uu la shaadoobo isagu ku raaca markaa inuu isagii yahay bay u badan tahay wallahu aclam ninkaasaa markaa laga sheegay inuu ribo nasiicadii baneeyey haddii ay kala jinsi yihiin laakiin de wax markaa khilaaf muctabara noqon maaya haddii aanay kutubtaasi soo naqlin lahayn waabanu iskaga tegi lahayn ama bidaayaha bidaatulmujtahidku aanu sheegi lahayn haddaba iminka waxaa la gelayaa asnaaftii ribowga ahayd iyo ciladoodii sittatu asnaafin binasin lix jinsi ayaa naska ku soo aroortay oo waa dahabkii iyo fidadii iyo ashaciir iyo albur iyo altamr iyo almilx lixdaasaa ku soo aroortay naska sittatu asnaafin binasi lix sinfi ayaa naski xadiistii marka saxiinkai keyrkeedba ku jirtay ku soo aroortay faktasara way ku gaabsadeen atbaacu daahirin raggii daahiriyada ahae daahirka raaci jiray halkaasay ku ekaadeen waxda waa lixdaasu wax kaloo riba gashaaba ma jirto ribalbuyuucba wax aan lixdaa ahaynba ribaal buyuuc ma gashamayeen buu yidhaahdeen wa khayruhum cabara wixii iyaga ka soo haray way gudbeen oo lixdii kuma ekaysane way ka sii gudbeen haddaba xaggee loo gudbayaa qolyan daahiriyada qataada ayaa ka horreeyey baa layidhi qataadihii taabiciga ahaa ayaa ibnulmundir iyo can qataadata waxa iga soo gaadhay an can jamaacati annaas فقال كلها خلا الستة الأشياء مما يكال أو يوزن فلا, فلا بأس به اثنان بواحد من صنف واحد يدا بيد وإذا كان نسيئة فمكروه marka isagu lixdan ayuunbuu ku gaar yeelay ribalfadlidii ribalfadlidii buu lixdan ku gaar yeelay amaa ribanasiicadii wuu gudbiyey daahiriyaduna ribalfadli iyo ribanasiica midna may gudbinin naskaasaa lagu ekeynaya bay laakiin sida saxda ah, waa sida jumhuurka oo in la gudbinayo axaadiid badan baa laga fahmayay oo uu ka mid yahay xadiidkii annahyi can ilmusaabana isla tafsiirkii xadiiska waxaa ku yimid maarata an yubaaca asamaru cala alnakhli bitamrin aw alkarmu bicinabin in maaragtay musaabanada ayuu nabigu diiray calayhi salaatu wasalaam in timirtii dhulka taallay tii geedaha saarneed lagu iibiyo ama maaragta eh, zabiibkii eh, dhulka yaallay cinabkii geedka saarnaa lagu iibiyo lafdi kaleo isaguna saxiixaban ku sugnaa in zaada falii wa in naqasa fa calaya hadduu ii batana anaa maaragta waxa faa'iiday hadduu ii yaraadana khasaaruhu haygu dhaco saa lagu kala iibsado marka musaabanada ciladeedu waa maxay oo loo diiday dee waxaan inay isleeg yihiin baa la ogey markaa ribadii baa meesha gelaysa haddaba meesha maxaa lagu sheegay xadiidka tafsiirkiisii tafsiirku ama marfuuc la yidhaahdo ama waaba ibni cumar labada mid unbuu noqonayaa ama saxaabiga unbuu noqonayaa ama hadalkii nebigabuu ka mid noqonaya meeshii waxaa ku jira canabkiibaa ku jira canabkii oo zayb lagu iibinay oo la diiday canabkii zadiidkuna kuma jirin lixdii sinfi kumuu jir ee halkan lagu sheego musaabanadana bilaa ishkaal ciladeedu waa cilatu riba oo ribadii baa laga cararaya marka inay canabkiina gelayso canabkiina sayidka gelayso ribadii ayaa daalkaa iyadana ku waadixoo kaca waayruhum cabara wixii markaa daahiriya ka soo haray wuu gudbay xaggee hadaba loo gudbayaa dee waa cilladii in markaa la baaro fii cilati naqdayn labada lacagood waa dahabkee fidadii ciladooda qul waxaad tidhahdaa amaanu waa inay amaan yihiin aamaniya waxa la yidhaahdo inay waxaan yihiin wax wax lagu kala iibsado oo lacag ah oo wasiid ah bayn annaas marka ahamaniya ama jawhariyat amn ama athamaniya alghaaliba in waxaan ay haalib ka tahay amaniyu oo waxay leeyihiin qaarkood soo dhigaanba khalaqa allaahu dahaba alfidata amanayn waxaba loo abuurayba iyagoo markaa asmaan ah oo laftay uga jirtaa maaha in cidi ka dhigtay lacag ay ka dhigtay oo curfi keliya uu ka dhigay ma aha e sidoodaabay u yihiinba sidaa daraaddeed waa tan ribadii galaysa hadday kuuskuusan yihiin dalabkii ribadii iyo hadday xulihigii la xidhanaya yihiin iyo hadday qaabkii lacagta u samaysan yihin lacag yihiin markaa laftay lacagnimal kaga jirtaabay waa halkii markaa diidayiin in laga sii qiyaas qaato wlxambali khaalafa wnucmaan xambaligii iyo xanafiyi halkaa way khilaafeen oo iyagu waa amaniye ma odhanayaan cilada naqdaynka marka maxaa kugu haray meeshii shaaficiya iyo maalikiya ayaa qaba labadaa ciladoodu inay amaniyada tahan labadan kale maxay qabaan iyagu ladayhimaa lilwasni fiihimaa jara ladayhimaa iyaga agtooda lilwasni fiihimaa wasniga ku jira dahabkiyo fidada ayaa jaraa ribadu ay u gashay ribadu dahabkiyo fidada waxay u gashay leeyihin waa wax la miisaamo wadaynta garaami ay yihiin ayaa lagu xisaabtama daabki waa adiga miisaanka saaraya waa toban garaam waa lix garaam saasaa lagu iibiya waa mawsuun bay leeyihin marka ciladu waa alwasnu bay leeyihin marka wasniga ayaa ciladiisa ah qaalaa waxay yidhaahdeen waa abu xaniifiyo iyo axmede wa fil arbacati afartii soo haray marka naqdayinka laga reebo alkaylu yura kayl ba ayaa lagu arkaya bay yhahdeen oo kayl baa cillo ah kaylna waa in dee galaankii la darayo oo lagu miisay marka waxay yidhaahdeen cabir kan weeyaan cilada maarata mid walba waa cabirkiisa marka kanna wasni baa lagu cabiraa iyo culayskiisa kanna xajmigiisa lagu cabiraa iyo kayl markaa afartan ciladoodu waa alkayl bay yidhahdeen labadana ciladoodu waa alwasn annahumaa mawsuunaan deetana labadan maxaa soo dabagelaya wax allo wixii mawsuun ahaa afartanna waxaa soo dabagelaya wax allo wixii makiil ah ayaa soo gelay waayaha halkaa markaa xanaabiladii iyo xanafiyadii way ku baxeenoo lixdiiba dee ciladii ay ka aaminsanayeen waad aragta lakiin waxa ku haray maalikiyadii iyo shaaficiyadu afarta maxay ka qabaan wuxuu yidhi lishaafici acmun shaafici waxaa u sugnaaday cunid acm markay idhaahno fatxia waa masdar ducmi hadduu idhahno raashinkii buu noqonaya cuntadii buu noqonaya oo tacaam buu la micno noqonaya marka inkastay fuqahaadu haddana fiqigu inta badan adducnuun bay ugu dhawaaqaan oo saasay hataa qaarkood u dabdiyaanba laakiin misbaaxu muniirka dee wuxuu leey hadii marka laga hadlayo masderkii la doonayo oo waxaan marka cilad la sheegayo masderkii baayay noqonaysaa waa in taada la fatxiyo marka waxay leeyihiin waa wax la cunay ilan qabadihii waa la cunayaa shaciirka ama waa la cunayaa tibirtii waa la cunayaa milixdii waatadoo raashinku baa lagu darsanaya len wax kale laguma qabsadee intiiba markaa waa madcuum bay yidhaahdeen markaa xagga raashinnimada iyo waxaan wax gurigaa maraya uu yahay ayaa ciladiisu ay tahay maxaa markaa dabagelaya wax allo wixii isticmaalkiisu ahaa in la cuno ama la cabo waqidman qaala markii hore shaafici qadiim ahaan wuxuu yidhi an yuusana almacuumu aw yukaala afarta ciladoodu waxa weeyaan wixii macuumka ahaa inuu mawsuum yahay ama makiil yahay marka afartii dee laba cilaa ku sugan ama laba sifo sifatu acmi way leeyihin oo wax la cunaya way wax la miisayana way yihin oo kaylkiina wuu ku sugan yahay kaylkii maadaama uu cabir yahay wasnigiina wuu iska raaciyo oo isku midun buu ka dhigay marka muxuu leeyahay afartan waxaa soo dabagelaya makiil iyo mawsuun kasta oo macuuma makiil iyo mawsuun kasta oo macuum ah wax la cuno ah markaa kii hore dee kanaa ka yar khaasan oo haddaynu macuum u nidhaahno wixii xataa xabadxabadda loo iibinayay sida xabxabkii ama qarihii oo kale halhal baa loo iibiya iyo labalaba iyo cidina ma miisaanto cidina maaratay kalina laguma iibiyo sida badan marka kaasi ribowi buu noqonaya markaynu qowlka hore jadiid kaa qaadano laakiin qadiirkiisa haddaynu qaadano kaasi ma noqonayo ee wixii makiil ah caadu ay tahay in la kaylo ama la miisaamo la cunana ayuunbaa noqonaya ribowi xaggii xanafiyadii xanaabiladiina wuu ka khaasan yahay kani marka kii xanaabiladii iyo maalikiyadii dhinac buu ku waafaqaya wasnigii iyo kaylkii in la eego laakiin sifo kala raaciyo sifatu acmi la raaciyo ibnu lmundir wuxuu leeyahay wax almakiinu lmawsuunu lmacuum inuu ribowi yahay waa ijmac ilan madaahibteno way ka soo baxaysaa madaahibtii oo dhan qolaba waxay doontaa ha ku dhegtee qolana kaylka ha qabsato qolana acmiga ha qabsatee almacuum almakiin iyo almacuum almawsuun markaynu dee ka tagna daahiriyadii qolahii lama dhaafayo maxay isku raacayaan fuqahadii inuu yahay ribowi oo ijmac oo kale ajmaca ahlu lcilmi min ahli اlxijaazi wاlciraaq wاshaam wamisr wاlmaghrib ana xukma ma yukaalu wayuusanu mima yu'kalu wayushrabu xukmu ma naha canhu rasuulu اllahi salى اllah alay wasalam ibnu taymiya iyana waa qowlka ay cilada ay u nusreeyaan lishaafici طucmu waqidman qaala an yuusana almaطcuumu aw yukaala inuu markaa macuumkii mawsuul noqdo ama makiil noqdo wamaalikum yaquulu maalik isagu wuxuu leeyahay quutun mudahar waa quut waa raashin mudahar oo la kaydsado wa qiila yakfi aani waxaaba la yidhi de idikhaarkaa ku in waxaan wax la kaydsado uu yahay laakiin wixii la kaydsanaya mararka qaarkood calaf xayawaan iyo waxyaala ayaaba soo geli kara marka waxay yihahdeen waa inuu quutun mudahar yahay ay markaa ictimaadaya wlkhulfu tashar khilaaf badan oo baahsan ayaa halkaa cilada ka jira khaasatan weliba maalikiyada hadalkoodu wuu badan yahay laakiin waxa u muctamada an yakuuna quutan mudakharan marka inuu quutna raashinla yahay wax la kaydsadanaya dee inta badan bay yidhahdeen makiilaadka iyo mawsuunaadka matcuumaadka waa muqtaadkaasu waxaa quudkaa ah. uun baa noqdaa makiim ama mawsuun noqda waxyaalaha kale sidooduunbaa inta badan lagu iibiya markaa afartaasay markaa afartaa madhab ayaa meeshii kaaga soo baxay markaad macakii daahiriyada aad markaa gaar u tiriso ama eh, dadka shaafici kala tirisana dee shan baabay madaahibtii noqonaysa xaggii tacliilaadki haddaynu iyadoo aynu soo koobnana eh, dahabkii iyo fidadii laba qowl unbaa ku jira waa amaniya iyo mayane waa wasni afartii kalena saddex qowl baa ku jiray in laga eego xagga kaylka laga eego iyo in laga eego xagga acmiga in laga eego iyo in ikfiyaad iyo idikaar la ictibaariyo kan kale markaa qadiimka shaaficina intaunbu ka soo dhexbaxaya qolo waliba haddana waxbay haddana xujaysanaysaa oo qolo waliba adiladeeda ay leedahay haddaynu isnaano markaa laga hadlaa intanba ka bixi mayn marka halkaasaynu ku dhaafayna shaaficiyadu aacaamu biacaam ayay qabsadeen qolyahan kale wakadalika almiisaan ayaa iyaguna ay heleen oo iyadana riwaayaadka qaarkood ku jirtay wakadalika almiisaan miisaankii waa saas oo kale marka in miisaanka meesha la eeganaya ay tahay mikyaalka inagu la yahay iyo iyaguna haystaan maalikiyaduna waxay sameeyeen iyagu wixii la odhan jiray sabri iyo taqsiib oo waxay eegeen ciladaha meesha ku jira deetana taasi ma soconayso taasi ma soconayso quudka iyo idikaarkaasa u soo baxay <clears throat> wuxuu yidhi wafi nasaai maalikun kashaafici maalikiyadii iyo markaa xanafiyadii imika intaa iyo intii hore haddaad isku darsato qawaacidii aynu sheegnay iyo intaa haddaad isku darsato madhab walba waad fahmaysaa qaabku u soconayo laakiin haddana maalikiyadii iyo xanafiyadu waxay leeyihiin maaragtay hawlo kale oo haddana u baaha in iyadana la sii fahmo wuxuu yidhi wa fi nasaai marka nasiya ay arrintu joogtiya dibdhig maalikun kashaafi maalik shaafici buu waafaqsiye ribalnasi amarku ka hadlayo acmigu eeganaya hadda isagoo marka hore quutul mudahar lahaa weyaan ciladu lahaa ayaa haddana markay dibadnasii'a ay noqoto acaamkii oo dhan ma ogola in la isku iibiyo kala jinsiba ha ahaadaane iyadoo midkood uu muahar yahay marka markay nasiiadii noqoto wuxuu waafaqaya shaafici buu waafaqaya wazaada fii mutaxiday manaafici waxaa kale uu kordhiyey maali markii ay isku manfaco yihiin labada shay yaan isku jinsiba ahaanine laa nasca mac tafaadulin buy laba shayoo isku manfacoa oo hadday doonaan waxyaalaha dee ribowga isaga quudka mudakharaba aan ahayn acaamna aan ahayn iyagoo kala badan in haddana midi uu muahar noqdo ma ogola sawaaardiisa yani maalan e, maro in laba maryood oo muaharan u bedesho waa la xidhanayaa labada mid walba waa isku manfaco waanay kala badan yihin sidna hadii doona ay u kala duwanaadaan ama neef ariya oo aad doonaysa inaad qalato in aad ku iibsatood ku bedelato laba laxaalood hadhow qofka u keeni doonto oo isaguna uu ka doonaya uun e, gilibkooda u dan leeyahay waa isku manfaco kana hilibku u dan leeyahay kaasina hilibku u dan leeyahay markaa hadda neefkiibuu ka qaatay laba neefna wuu u ballan qaaday marka muxuu ka cararayaa imaam maalik halkan wuxuu ka cararayaa qard inay baaba ribaduyuum ay meesha soo gasho oo qardigii la diiday in inta wax la amaahdo ee qardi ahaan loo qaato haddana faa'iide la soo celiyo uun in bayc lagu magacaabo oo halkuu ka odhan lahaa aqridnii shaatan wasa'aatik bishaatay uun inuu yidhaahdo bicnii haadihi shaah laxda waxaad gaga iibisaa laba laxaadoo aan bil kadib kuu keenin taasuu markaa ka cararaya markaa wuxuu leeya wixii hadday isku manfaco yihiin isku waxtanuun haddii isku wax loo doonayo isku jinsi iyo maarata waxa weeyaan nasiia iyo tafaadul labadii lama jamcin karo ee hadday mid la hadday kala badan yihiinoo hadda la isdhaafsanayana waa caad ilan markaa qardun jara nafcankii uu ka cararayay ma imanaya wasaada wuxuu soo kordhiyey fii mutaxiday manaafici wixii isku manfaco ah isku waxtar ah laa nasca maca tafaadulin buu soo iyo tafaadul wada socda lagama ogola yaanay asalkooda ribigu ahaan walaa nasaa lilxanafiyi xayumaa tajaanasa walaa nasaa wey walaa nasaa dibdhig ma jirayo lilxanafiyi xanafiga xayu maa tajaanasaan markii wixii isku jiisaajiye xanafiga laftiisuna wayaal sii gaalo ayuu sii leeyaan maxay leeyihin iyaguna wixii isku jinsi ah markaad isku iibsanayso nasiicaba lagama oqolaba wuxuu doona waxaasi ha noqdo ama xayawaan ha noqdo ama wax kale ha noqdo wax diba weye waxaan dibawi ahaynba wax cilaturiba ay ku jirto imika xayawaankii de marka qaacidadii la raacay ribowi ma aha ilan mawsuulna ma aha makiilna maaha xayawaankii noolaa hilibku isagu waa gaara xayawaankii noolaa makiilna ma aha mawsuulna ma aha laakiin haddana muxuu diidan yahay lax inaad ku bedelato lax aad hadhow keeni doonto oo calaa sabiili ilbayca qardiga laftiisa ma ogola isg laftiisanagu tegi doonaa xayawaanka qardi la geliyo ma ogola walaa nasaa markaa dibdhig ma jiro lilxanafiya xanafiga xayuumaa tajaanasaa o naha can bayci alxayawaani bilxayawaani nasiicatan way u deliishadeen in xayawaan xayawaan lagu iibiyo ayaa nabigu uu diiday calayhi salaatu wasalaam iyadoo nasiica ay tahayo mid la dibdhigayo laakiin xadiidka ee hadal baa ku sugan sixadiisa wa cindahu abu xaniife agtiisa attacyiinu in la cayimo ayaa can qabdin kafaa qabdigii kaga filan oo inagii lihi dibdhigma jirayo dibdhigma jiraya macnaheedu waa maxay halkaasaa lagu kala qaadanaya markii wixii isku jinsi yihiin iyo markii ay kala jinsi yihiin ay isku cillo yihiin waa in meesha lagu kala qaato kala qaadashada ma inaad gacanta ku dhigtaa isaga agtiisa waxa ku filan in aad acyaan ka dhigto oo baycul acyaan aad ka dhigto dima fi dima ayuunbuu diidan yahay in lagu kala tago laakiin haddaad tidhaahdo kiishkan sonkorta kiishkaa beriiska iigu bade uu isaguna hariye ku yidhaahdo waxba inaad kala qaadataan daruuri ma aha waayo waxaa laga cararayey wixiioo ribowioo ribadu ay gasho oo labadii dhinac dhinac aanu mucayan ahayn in la kala tagaa la diiday lakiin haddii hadda kiishkiisa gorta anaa u yahay kiishkii beriiska anaa u yahay oo kan iyo kaa ay tahay waxa laysku bedeshay wuxuu leeyahay dhibaato malaha waa caadi waa kala tegi karaa oo maqsuudkii dabdiga wuxuu ka dhigayaa isagu tacyiinka in loo socdo laakiin jumhuurku waxay leeyihiin maya waxaa la doonayaa qof weliba wixiisi in la labadii qofo waxba isugu harin ay kala tagaan ah. ayaa maqsuudku yahay xadiidkuna ilaa haa wahaa ama yadan biyadin aad baa loo adkeeyey marka in qof weliba wixiisii uu meesha ka qaato oo qofkii kale uu kala wareego baa shardiye bay leeyihin agtigiisa atacyiin wixii in la cayimo ayaa can qabdin kafa qabdigii kaga filan filbaabi marka baabkana joog laakin daaka fi sarfi dafa laakiin arrintaas markay arrintu sarif tahay oo lacag lacag lagu bedelanayo ay tahay meesha way ka baxaysaa dee tacyiinkii baan suuragal ahay oo waa kuwii qabay annuquudu laa tatacayanu bitacyiin lacagta cayimaadeedu macno male boqolkaa doolar markaad tiri baan kaaga iibsanaya boqolkaa doontaad bixin karta daraahin bay sheegayeen dannadu kii aad magacowday inaad bixiso marka aanay nuquuddii tatacayan bitacyiin ay tahay oo aanay ku caynoobaynin iyada markaa laabudda min ataqaabudi fiiha waa in la kala qaata bay oo lala kala wareeg wuxuu yidhi wlburu wshaciiru jinsun fardu limaalikin wakayruhu yarud waxaan adaba ubaahanayna markaa maxaa isku jinsiya maxaa si kala jinsiya asalku waxa weeye wixii kala magac ah ee magacaan raashinuun isugu imanaya inay kala jinsi yihiin iyo galley iyo waxaas magacaan raashin bay isugu imanayaan markaa waa kala ajnaas laakiin imaam maalik ba ayaa waxyaalaha qaarkood wuxuu eegaa sida ay markaa isugu dhow yihiin marka wlburu wshaciiru jinsun fardu limaaliki maalik agtiisa qabadigii iyo shaciirku ama heedu waa isku hal jinsi waayo waxu isku egyihiin waana isku manfaco inkastoo inta badan shaciirka xoolaha la siin jiray laakiin haddana waa isku manaafici buu leeya marka waa isku hal jinsi ka soo qaadaya waayruhu yaridu eyrkii arrinkaa waa radinaya dee xadiidkiiba kala qaaday alburu bilburi wshaciiru bishaciiri keliyi haddana markii dambe la yidhi faida اkhtalafat hadihi اlasnaaf fabiicuu kayfa shitum waxaa soo gelaya bur shaciir lagu iibinayo idaa kaana yadambiyad markaa maalikiyadii waxay leeyihiin bur iyo shaciir haddii laysku iibinayo tafaadulkii waa xaaraan laakiin xadiidku wuxuu daahir ku yahay bur iyo shaciir laysku iibinayo tafaadulkii dhib inaanu lahayn waxa layska ilaalinaya ay noqonaysa uun ribanasiiadii wlburu wshaciiru jinsun fardu limaalikin wagayruhu yaruddu keyrkii arrinkaa waa diidaya wlaxmu ajnaasu hilibkii isaga ka waran hilib marka hilib lagu wuxuu wlaxmu ajnaasu hilibku waa jinsiye fara badan falilasli irdudi asalkiisii u celi oo hilibkii arigu waa jinsi hilibkii geeluna waa jinsi kii loduna waa jinsi kii ugaana na waa ajnaas kala duwante ugaadhadana noocyadeedii kala duwanaa markaa kii shimbiruhu waa gaar shimbiraha laftoodii baa dan ajnaasa walaxmu ajnaasu falilasli irdudi asalkii u celiyo de wixii markaa waxaweyaan isku jinsi ahba markay noolaayeen jinsi isku ahaaba waa isku jinsi wixii ka jinsi ahaana na jinsi ma aha washaaficiyu canhu anahu itaxad qowl uu shaafici leeyahay baa jiro odhanaya waa isku mid uun waayo wada hilib ribowina wuxuu noqday markuu hilibka noqday markaynu leenahay hilib maxaynu ila jeeda waa neefkii gowracnaa ama dee kalluunkii aad soo qabatay deetana halkii noloshmarkuu shaygii naftu ay ka baxda hilib isu bedelaya neefkii marka la gowraco nafta ay ka baxdo markaasuu hilib noqonaya markaasaanuu ribowi noqonaya inta ay naftu ku jirto ribowiba ma ahaba marka wuxuu ka eegay markuu waxaani laxmi noqday unbuu ribowi noqday intii ka horreysay ribowiba muu ahayn marka magacii iyo ribowinimadiiba isla socotay buu qowlkaasi ka eegaya markaa waa isku hel jinsi buu leey washaaficiyu canhu anahu taxad wamaaliku calaa alaain qasama imaam maali isagu saddex buu qaybinayaa ayrin wa arbain arbacin wamaa bimaa shimbiro iyo wax afar adille iyo wax biyo ku jira afartaa saddexdaa qaybood ayuu ka dhigay markaa shimbirihii oo dhan haljiisibuu ka dhigaya oo ribanasyaa iyo ribalfadli way gelaysa wax alla wixii berriga ku noolaa ee afarta adin lahaana wuxuu ka dhigayaa hal jiisi markaa geeli iyo arigi iyo lodi iyo waxaasoo dhan hal jiisi isku noqonaya oo geelii hilibkiisii iyo hilibkii ariga marka laisku bedelanayo laba kiilooyo hilib geela kiiloo ariga iigu bedel ama kiiloo yobal iigu bedel ma ogolaanayo ribalfadli iyo ribanasiiba way gelaysaa iyo wamaa bimaain wax biyo ku jira wixii kalluun iyo waxaas wixii la halmaaray biyaha laga soo saarayay iyaguna waa jinsi buu walaa talic bilxayawaani laxna xayawaankii hilib ha ku iibini wajawaza nucmaanu haada jazma kana abu xaniifa raxmatullaahi calayhi qacan wuu baneeyey baycu laxmi bilxayawaan nahyi baa ku soo aroray xadiidkii saciid ibn musayib waa mursal waana halkii markaan shaaficu lahaa waa mursalu saciidin cindanaa xasan kuu ka yimi kanuu ah marka nahaa can bayci laxmi bilxayawaan nebigu alay sal sl wuxuu diiday hilib in xayawaan lagu iibiyo culammadu dhowr meelobaa iskaga khilaafsan yihiin horta kow asl masala mamnuuc tahay mise ma abu xaniifa wuxu ley mamnuuc ma mursalkaana muu qaadanin jumhuurku waxay leeyihiin waa mamnuuc mursalkan saciidna waa la qaadanaya waayo ama isagaa shawaahid loo helay ama maraasiisha saciid ayaaba si gaara loo ogaaday in ay qawi tahay oo cidda uu jaraya cid markaa waxa weeyaan lagu kalsoon yahay hadduu abu hurayraba u badan uu noqonayo marka jumhuurkii waa qaatee qodobka labaad sidee haddaba hilib oo dhan in maarata xayawaan lagu iibiye ayaa mamnuuca mise axkaamtii ribada ayaa lagu fadhiisinaya wa maaliku limaam maalik raacaa lahu wuxuu halkan u ilaaliyey xukma riba xukunkii ribada ayuu ka eegay faxkum lahu waxaad daba xukuntaa maalik markaad madhabkiisa joogto bimaa calimka mada waxayd madhab u ogeyn oo waa maxay wixii isku jinsi ahaaba aan isku iibinayn bay markaa noqonaysaa oo yani hilibkii ariga ama hilibkii geela in xayawaan beriye lagu iibiyaa mamnuuc noqonaysa laakiin aad kalluun ku iibsato neef ariya basi ma yeelanaysa isaga agtiisa bay noqonaysa qolyihii kale xanaabiladii iyo shaaficiyadu sida muctamadka u ah shaaficiyadu laftooda hadalka lagu jiraa waxay leeyihiin maya cumuumkiisa meeshan ribo ila xayawaankii ribowba maahe axkaamtii ribada halkan lagama eegaya sideeday mamnuuc u tahay marka maxaa mamnuuc noqonaysaa maalan neefkii geel ahaaye ilaa remiyi waa misri jireen baa layii markuu neef ka dhinto markaa la gowraco dadku waxay odhan jireen rebel adigu maarata naylkeen ama laxkeen usta daana qaado markaa kanna dadkiiba markaa si aan reerkan khasaaro ugu dhicin baa khasaarii lala qaybsanayaayo adhi baa markaa loogu bedelayaa neefka hilibkiisi lama ogolo marka kala jinsi ba ahaadaan cindahu shaaficiyadu arigii iyo geeli kala jinsiba ka dhigaan iyo xanaabiladuba laakiin haddana halkan ma ogoloo waxay leeyihin masaladani masale ribo loo eegaya maaha sideeday mamnuuc u tahay maxaa markaa reermiyigaasoo kale u bannaan neefkii oo nool intaan weli la gowricin baa ayaa la kala iibsan karaa oo la leeyahay adigu boqolkiiba intaa iibso maarata laba laxaadkeed ama laxkeed ama boqolkiiba intaa iibso intaana keen dabeetna markaa marka saas lagu heshiiyey kadib markaa neefkii oo la wada leeyahay oo mushtarag ah ayaa markaa la gowracaya taas markaa waa caadi wuxuu yidhi haddaba walaa tabic bilxayawaani laxmana ku iibini wajawaza nucmaanu hada jasma wamaaliku raacaa lahu xukma riba xukunkii ribadu isagu ka eegaya faxkum lahu bimaa calimta madhaba wixii aad markaa madhab u ogey oo de madhabkiisu laxmin wixii uu ka aaminsanaaya sidii markaa ugu xukum wlmancu cinda axmedin xayu shurii bixayawaanin jinsihi faxarin xanaabilada mark hore shafida raacinay lakin sida saxdii waa ta xanaabiladu ribadiina toosumay eegin haddana axkaamteedii wax kamid ay qaadeen oo muxuu leeyay walmancu cinda axmedi axmed agtiisa mancinta la mancinayo bayculaxn bixayawaan waa xayu shuriya marka lagu iibiyey bixayawaanin jinsi xayawaan la jinsiya marka lagu iibiyey faxarir arrinkaa markaa taxriiri oo maxay leeyihin markaa xayawaan la jinsi ah marka lagu iibinayo ayuunbuu xaaraan noqonaya bayculaxmi bixayawaan marka de waxay ahayd eh, in miisaankii la eego hadday isku miisaan yihiin la ogolaado haddii ay maarata tafaadul aanu jirin laogolaadnasiya aanay jirin la ogolaado haddii baan soo dhigno ka soo qaadno inuu yahay xayawaankii ribowi marka isagoon ribowi ka dhigin ayuu haddana wuxuu leeyahay wixii lajiisii unbaa lagu iibinay marka hilibkii ariga hilib marata neef ariga lagu iibsanayay geeli geelii lagu iibiyo wuu ogolaanaya wlmancu cinda axmedin xayu shuri bixayawaanin jinsihi faxariri kaa markaa isagana taxriirina walaa bixabin ixnahu waxaad ku cadfaysaa halkii hore walaa tabic bilxayawaan laxma walaa bixabin ha ku iibinin midho ixnahu daqiiqdiisii qamadi burbuuran iyo mid markaa la shiiday layskuma iibin karo maxaa yeelay tamaasulkii baan suuragal ahayn la hubsan karaynin waadina wuu ogolaaday alasbaxi imaam maalig wuu ogolaaday dirs lasleekaysiiyo in laysku iibiyo wuu ogolaaday wa qiila daa'in wuzina qaarkood ba maalikyada waxay idhahdeen waa haddii miisaanka la saaro waayo haddii kaylkii ay noqoto dee kii shiidnaa mikyaalku in badan buu ka qaadanaya oo markii uu burbuurnaa aanu ka qaadanaynin marka haddii xagga miisaanka loola bayro ayay bannaanaysabay qaarkood yidhaahdeen lakin waxa u muctamada maalikiyadii in ay iska mulaq tahay arintaas oo aan lagu qaydaynin halkaasi ka maalig baa ogolaaday waxaad mooddaa in markaa isagu tamaasulkii inay iska dhadhowdahay u arkay laakiin qolyaha kaleo dham way diidan yihiin waxaana loo diidan yahay eh, isku mid ma noqonaya aljahlu bitamaasulna waa kalcilmi bitafaadul bayday walaa tuxiilu sancatu can jiinsi sancadu shayna jinsidiisii kama saarto kama bedesho wa maalikun walxanafi bilcagsi maalikiyadii xanafiyadu cagsigay qabaa markii aad maalan wixii la kariyo oo kale raashinkii waaba maarata la cajiimay inta la shiiday baa la cajiimay waa roonimuska noqday baalkaa la cunayu noqday sidiisa lagu cunayo miyaa lagu bedelan karaa qamxi caadi shaaficiye iyo iyo xanaabila weydiinaya maalikiye iyo xanafiyana waxay leeyihiin waxa mar haddii sanca ay gashay jinsigiisii wuu ka tegey marka jinsi kaluu noqday waa laysku bedelan karaya wax mushkilada malaha walaa tuxiilu sancatu can jinsi wamaalikun wاlxanafi bilcagsi walaa yubaacu yaabisu biratmihi mid engegan ama qallalan laguma iibin karo mid isla jinsigiisii oo kiisii qoyanaaye kiisii qoyanaaye laguma iibin karayo oo yani waxa weeyaan rutabkii iyo iyo timirtii oo kale layskuma iibin karo gelaydii oo adkaatay oo waxa weeyaan gegtay iyo gelay weli qodyan oo ma jilicsan layskuma iibin karo waayo xadiidkii baa diiday ayanqusu rutabu idaa jafa ama idaa yams rutabku miyuu isdhimayaa marka uu engega buu nebigu alay sla haa la yidhi markaasuu falaa idan ilaa lada nucmaani abu xaniifa agtiisa mooyaane qaala bibihi bihi wacaada buu haddii laisleekeysiiyo waa laysku iibin karaa ayuu isagu yidhioo ma eegin nusqaantaa xagga dambe ka iman karaysa wastusniyat waxaa la soo reeray cariyatun cala shajar cariyadii geedka saarnay khamsata awsuqin xaalay tahay shan wisqi bikharsi muctabarin qof markaa waxa weyaan muctabarahoo khabiirihi markaa waxa weyaan qiyaastii uu qiyaasay shan wisqi ku fabic waxaad ku iibi bitamrin timir qadarahu wax la qadara oo min aruabi ruabkii markaa geedka saarnaa wahaakadaa saasoo kale ayaa u samayn lishaaficiyi shaafici agtiisa fil cinabi canabkiina isagana zabiib ayaad ku iibin canabkio geedka saaran oon shan wasl ka badnayn wamaalikun imaam maalik isagu alaqa fii maa yudakharu wixii mudakharaad ahoo dhanba xukunkaa wuu ilaaqee timirta iyo kumuu wakhasa mubtaacan laakiin qofkii iibsanayayba wuxuu ku gaar yeelay bimaaliki shajar qofkii geedka lahaa markii musaabanada nebigu uu diiday ayaa waxaa ku sugan rakhasa fi lcaraaya caraaya waa jamcu cariya maxay markaa tahay caryadu waa geedka timirta waa la yidhahdaa baa le waxaa haddaba waxaanuu nebigu ruqseeyey maxay ahayn ayaa dhowr tafsiir laga bixiyey waxay leeyihin shaafiyada iyo xanaabilada iyo waa qof aan haysanin maalan fil asl saasu aha lakin imaka haysta dhibaato ma laha qof aan lacag haysan mararta lacagtu waa iska yareen ba dadku raashigiyo waxaasun bay haysteen oo timir haysta ayaa wuxuu u baahanaya bustaanno isagoo aan lahayn ayaa wuxuu u baahanayaa inuu rutab cuno oo rutabka dee ahaan baa loo isticmaalaa wax kaloo uu ku iibsana mahaysa timirtiisaasu haysta xaraj buu markaa kala kulmaya haddii la yidhahdo iskuma iibin karaysi oo markaa rutabkina da mawsim buu leeyahay in markaa rutamkii uu saa ku dhaafo ayuu ay markaa dhacaysay oo xaraj buu markaa gelayay dabeetna waxaa loo ogolaaday timirtoodii ay haysteen inay ku bedeshaan rutabkaa geedka saaran oo kolba intii ay u baahdaan ay ka guranayaan markaa haddaba laysu leekaysiiyo qiyaas baa la samaynaya oo khabiir baa loo yeedhayaa rutabkan geedka saaran ayuu qiyaasayaa hadhow markuu timir isu bedelo kaylka inta uu ka noqonayo markuu markaa soo saaro ayay intii in leegoo timira ay hadda siinayaan ninkii bustaanka lahaa geedkaa waxaa ku yaalla ee markaa rutab ahna way kala wareegayaan saasay markaa shaafiyadiiyo iyo xanaabiladii ay u fasireen deetna waxay ku khaas yeeleen geedkii timirta iyo shaaficiyoo soo raacinaya canabki waayo meella kagama hadha buu yii sakadiina kagama hadhin kharsigiina kagama hadhin markaa meellaba kagama hadhaya kaasi geedkaa wuu la soconaya wixii kale laakiin ma ogola imaamu maalik raximah llahu tacala isagu si kale u fasiray tafsiir kaloo lasoo wariyey buu qaatay oo odhanaya waxaa dhaci jirtay in nin uu qolo siiyo geed midhaha ku yaalla rutabka ku yaalla u yihahdo reerhoodo idinkaa idin siiya qaata markuu siiye kadib markaa qoladii waxay u baahanayaan kolba intay bustaankii imaadaan inay wax ka gurtaan ninkana waxaa laga yaabaa bustaanka inuu dhex degan yahay jiraan deetana gelaya ay dhibaato kala kulmayaan markaa deetana waxaa loo rugseeyey rutabkii uu siiyey ee qoladani ay lahayd inuu kala wareego intuu timir ugu wareejiyo timirtaa qaata rutabkii isagu uu la wareegi shaafiyadu markaa iyo waxay leeyihin taasina way bannaan tahay tanna way bannaan tahay wasqi yaani ka badane shantii wasqi yaani ka badane maalik markaa isagu waxaa kalou sameeyey geedihii kalena waa la mid guud geedihii kale ee midhaha lahaa iyaguna waa la mid laakiin qofka iibsanaya mar walba waa qofkii bustaanka lahaa ee geedka lahaa ayuunbaa midhihii geedkiisa saarnaa iibsanaya buui wastuhniyat cariyatu cala shajar hamsata awsuqin bikharsi muctabar fabic bitamrin qadrahu min arutab whakada lshaaficiyi fi lcinab wmaaliku alaqa fi ma yudahar wixii mudaharaad oo dhan buu ku ilaaqay wakhasa mubtaacan bimaaliki shajar wاlqabdu cinda hayrihi mucajalu wixii maalik ka soo haddaa la wareejinaya wahuwa ilaa jadaadiha yuajiru isagu laakiin maal ilaa waktiga midhahan la goosanayo suga buu leeyahay hal mar hala kala qaato hal mar hala kala qaata yuu isagu leeyahay laakiin qolyahan kale maxay leeyihin tanna imikaa la qaadanaya tanna waa takhliya markaa qabdigi taqaabudki saasuu waa qofkii goosan kartaa baa la odhanayaa haddaadad qaadan kartaa tanna imikaa lala wareegaya wa kullu daa waxa aan ka sheekaynay oo dham lilxanafiyi baailu xanafiga abtiisa waxaasoo dhami baail bay u yihiin liannahu laa yuclamu tanaauli rakhasa fi lcaraa'irna mansuuq bay yidhahdeen oo waxa weeyaan axaadiistan ribada iyo arrimahan sheegaysa iyo waxla waxaan oo dhan ayaa maskhinaysa wixii ilaa milan bimilin la yidhi in haddana kharsi uun loo eego ma soconaysa bay yidhahdeen walaa yajuusu rutabun birutabin wanaxwuhu liljihbi dilmualibi walaa yajuusu ma banaana wanaxwi iyo wixii lamidka ahaa liljihbidi mualib imaamkii mujtahidkae mualibigaba imaam shaafici agtiisi isagu taana ma ogola marka waxaynu soo diibnay yaabis biratbi mid qalalan oo mid qoyan lagu iibsanayo laba qoyan in laysku iibsano shaafici diidan ya oo ruabkii oo aan weli timir noqon in rutab kale lagu iibsado cinabkii oo aan weli zadiib noqonin in cinab kale lagu iibsado laba cinab kii guduudka ahaa inaad isku bedelato ma ogolo shaafiye waxaan markuu zabiib noqdo unbaa laysku bedelan karaa maxaa yeelay hadda dee ku jira biyahaasi markay ka baxaan in aanu isleekaaninuu kala yaraado ayaa dhici karaysa buu laakiin baryii kale jumhuurkii iyo de kale wuxuu diiday jaafkii radbiga lagu iibsanayay kanna xataa biyaha ka baxaya hadhowda inay isleekaanayaan u badan tahayo mar haddii imika way isleeyihiin inaanay kala badanaynin walaa tujawiz cajwatan wadirhama bicajwatin aw fidatin aw bihimaa kolii tadna waxoogaa taswiir bay u baahan tahay waktiguna malaha waa dhadhawaada halkaasnu joojin wsala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed